aanan ka baqayn inaan dhibo calaa ummati ummadayda oo ummatu dacwa ah ama ummat lijaaba ah oo ummat dacwa haddii la yidhaahdo aw cala annaas sidaasaa fasiraysay leeyihiin laakiin ummat lijaaba inay tahay kudaa lowlaa an ashuqa haddaanan ka baqayn inaan dhibo ama culays aan saaro calaa ummatii muslimiinta aw cala annaasi aadamahoo dhanba marka la isoo diro ummatu dacwada ah la amartum waxaan fari lahaa bisiwaaki inay rumaydaan maca kulli salaatin salaad walba la jirankeeda mar walbay salaad u istaagaan salaad sunnaa ah, mid waajiba ama ay gelayaan inay rumaydaan oo ay rumayga afkooda mariyaan ilkahooda iyo carabkooda iyo ciridkaba marshaan baan fari lahaa muttafaqun calayh xadiidka marka waxaa uu ku cadyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu amray ummaddiisa inay rumaydaan oy ay rumbiga ku dadaalaan salaad walba amru istixbaab buu faray amru nadbin ah ee amarka hadda nabigu uu ka afeefanayo waxaa weeye waajib baan kaga dhigi lahaa oo inuu laasim yahay baan saari lahaa xadiidku marka qawaacid dhowraa loo deliishada oo usuuli ah qaacidadii la odhan jiray alamru lwujuub adiladii-adilada loo deliishado xadiidku ka yahay maxaa yee ana shuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaq buu nabigu amarka muطlaqee soo arooray in waajib iyo lusuum faa'iidaynayo iyo subanhu inoo sheeg laba wej buuna ka tusahaya wejka koobaad amarka mutlaqa een qayd lahayn ee nabi maxamed ka soo fola calayhi salaatu wasalaam ama alloweyne ka soo fula inuu wujuub iyo laazim iyo farad tusahayo ayuu xadiidku caddaynaya midda labaad wuxuu nabigu tilmaamayaa amarku markuu wujuub keeno hadana in hawshaa dadka ay laasimayso oy culays ku noqonayso mashaqada iyo kulfada iyo ilzaamka waxa wata waa waajibaadka waa waajibaadka marka labadaa dhinac buu ka tusahayaa marka waxaa kaloo ku jira qaacidada la odhan jiray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa u bannaanaa intuu noolaa inuu ku ijtihaado oo masaa'ilka diineed ee nas marka aan cad uusan ku soo aroorin uu nabigu wixii la quman aqoontiisa diineed uu ku ijtihaada iyo xadiidkuna tusahaya lowlaa ana shuqa calaa ummati la amartum bisiwaaki cinda kulli salaa lannu amar rabbi hadduu jiro ama nas u jiro nabigu ma barbadheene waa ku dhufan laha inay masala ijtihaadiya agtiisa markaa ka ahayd buu nabigu ku tusaya calayhi salaatu wasalaam marka rumaygu aad baa u qiimo badan yahay fadaa'il badan baa ku soo aroortay xadiidka caaisha iman doonaabaa kugu filan wa can xudayfata radi allahu tacaala canhu kaana rasuul اllahi salى اllahu alayh ali waslm rasuulka ilahi wuxuu idaa qaama min annawmi hurdada hadduu ka kaco ka tooso yashuusu kii marmariya ayuu ahaa faahu afkiisa ku daliiga ama marmarshaa bisiwaaki rumayga iyo cadayga siwaagaada la sheegay haddii la idlaaqo curfi waa geedkan cadayga aad dhahdaan carabtuna araagga ay u taqaano laantiisa ama xididkiisa lagu rumayn jiro dhaqanba u ahayd waxaa lamida geed walba oo markaasi lagu rumayn karo oo afka nadiifin kara usgag wasakdana ka goyn kara dhibna aan u geysanayni ilkaha iyo ciridka midnaba sida qaroonta iyo gumarka iyo qaydarka iyo waxyaabaha noocaasa iska isticmaalaan remiyigu ninkii wax kala waayo garaska xataa qolyaa iska goosta haddii wax kale la waayo marka waxaa weeye haddii wax kale la waayo marada fiideeda lagu rumayn karaa gacanta fartaada isticmaali kartaa muhimadu waa nadaafada afka in la nadiifiyo mutafaqu calay ashawsu addalku wey waa imraarka iyo kudeligada la marmariyo sida wanaagsanna in gudub iyo ballac loo rumaydo ay culimmadu jecel yihiin axaadii baana ku timid dacfi ku jiro maxaa yeele sidaa loo rumaydo dherar ah dhaawac buu u geysanayaa rumaygu khaasatan hadduu adag yahay dhaawac buu u ciridka iyo hilibkaasuu dhaawacaya wacan caaisha radi allahu tacaala canha qaalat kunaa waxaanu ahaynu ciddu kuwa u diyaargareeya lirasuulilaahi rasuulka sal ly wasalam siwaakaw rumagiisaan meel u dhigi jiray iyo wa tahuurahu uu ku weysan leh hadhow hadduu soo kaco fayabcaduhu llahu ilaahay baa soo kicin jiray suubanaha maa shaaa ee waqta mashiiati waa maa masdariya darfiya waxaad dhihi jirteen weeye maa shaaa ee waqta mashiiatii ilahay xilliguu doono an yabcahu inuu soo kiciyo min alleyli habeenka xaggiisa yani nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu seexdo ee uu ceshaha ka yimaado waxaan u diyaar garayn jirray weysadiisii iyo rumaygiisii iyoaan meel u dhigi jiray si hadhow markuu soo kaco wixii oo diyaara u helo fa yabcau llahu ilaahay baa soo kicin jiray suubanaha maa shaaa ee waqta mashii'atii an yabcaa xilliguu rabbi doona inuu soo kiciyo ayuu nabigu soo kici jiray min alleyli habeenka xaggiisa fa yatasawaku markaasuu rumayan jiray ama cadayan jiray wayatawada waa weyse qaadan jira wayusalli waana tukan jira wuxuu rabbi u qadaro rahu muslim idan marka xilliyada aad loo jecel yahay ee rumaygu adag yahay xilli kasta waa layskaga baahan yahay af nadiifo daahira oo wanaagsan oon aan sinjiiriya shiir lahayn ruuxa muslimka waa laga rabaa akhlaaq iyo qiyam islaami ah weeye laakiin xilliyada rumaygu aad iyo aad usii qiimi badan yahay waxaa kow ka ah ilaahay fuqahadu isku khilaafeen oo yidhaahdee haddii rumaygii aad halmaanto salaadiina aad gasho maxaad samay qole waxay yidhaahdeen mar haddii salaaddii la galayo xilligiisi waa tagaye ha la yska daayo rimli iyo ibn xajar alhaytami baa isku khilaafay alqamarayn shaaficida ku dhihi jireen saaxibu nihaaya wa saaxibu tuxfa isku maandhaaf midkood wuxuu leeyahay rumaygaad la soo bixi si tartiibaad u rumayan adoo salaadda ku jira adoo salaada ku jira yaa si tartiiba afka u marmarinaysaa cadayga iyo rumbayga dabeedna wuxuu leeya maya uskunuu fi salaa baa laydhi mar haddii salaaddii la galay dhaqdhaqaaq kale ma jiree xilli kaluun iska su sadaa salaadda oga baxdo dariskaada yuusan ku dhibsanine markaa rumbayga boob laakiin salaadda ha ku rumeeyan halkaasay fuqaadu ka taagan yihiin marka aadaa loogu dadaalo iyo marka labaadna waa marka la weyse qaadanayo salaadda marka la gelayo marka la weyse qaadanayo saddexaad marka hurdo laga soo tooso haddaad hurdo ka soo kacdo waa xilliyaha aad iyo aad loo sunnay inaad rumayaato afar cinda qiraa'ati اlqur'aan haddaad qur'aan akhrinayso ama aad axaadiis akhrinayso waxyiga aad ka warramayso ama aad dareerinayso inaad rumayataa wanaagsan marka shanaad waa hadba afkaada doorsoom afkaadaa doorsoom waxaad ka dareentay xoogow inaan carabtaadiiyo neeftaadu quruxsanayn ama udgoonayn baad dareentay waa lagu sunneeyaa afku wuxuu la doorsama ama gaaja doorsoomo ama eh, hadal badan hala doorsoomo ama aamus badan in badan haddaad aamusna haddaad isku hayso afku waa isbedelaya haddaad saacada hadashana afku waa isbedelaya haddii aad gaajaysan tahayna afku waa isbedelaya gaajo badan ku hayso haddii wax marka eh, sinjiilla ama xuruuf xun leh oo toon iyo basal iyo waxyaabaha aan urkooda wanaagsan inaad cuntana waa isbedelaya almuhim afkaadu haddaad ka dareentay isbedelna waa inaad rumeeto waa sunno shantaa xilli baa aad iyo aad loo jecel yahay oo sunno muakada uu siiyahay rumayo can anas radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuul اllahi sal اla alay slam rasulka wuxu akartu waan badiyey yani waan ku xeeldha ay baalaqtu bay ka dhigan tahay akartu calaykum waxaan idinku badiyey fi siwaaki ay fi lmri bisiwaak faridaan idin farayo ama idinku tirtirsiinayo ayaan ku xeeldheeraaday waxaan ogu xeeldheeranayaa inaydan quurhsanin ama aydan fududaysanin rumayga rumayga ku dadaala oo si fiican loo cadaydo weeye rawaahu lbukhaari wa can shurayx ibnu haani ibnu yaziid alxaariثi qaala wuxuu ihi wadaadkaa taabiciga ah qultu licaaisha shurayx waa ninkii aad garanaysaan caanka ahaa wadaad aad iyo aad taarikh u laho raggii taabiciinta aad loo jeclaa ah wadaadkii hani ibnu yaziid alxaariثi nabiga u iman jiray calayhi الsalaaة wasalaam tulkii markay reer bani xaariثa ay u yimaadeen ayagoo wafdi ah wuxuu arka nabigoo ninkanoo lagu hayo ya abalxakam ya abalxakam markaasuu nabigu u yeedhay waa ninkan aabbihii shurayx aabbihii hani hani ibnu yaziid buu ahaa markaasuu nabigu ku yidhi kaalibhaaniyow eh, maxaa lagugu bixiye abulxakam lagugu naanaysay wuxuu nabi allow wax kale ma jiree tolkay markaan dhex joogo ay wax isku qabtaan ama xaajo ay ka murugto way ii keenaan waan isu dhegaystaa wixii la qumanen ka fahma diinka iyo ra'yiga caqliga ilaahay siiye saliimkaan ku kala xukuma wayna ku kala qancaan bulo dhanahay kala cabbaan iskuma leexdaan nabig wuxuu waa waruf wanaagsan dadka in la kala saaro diinka lagu kala saaro kadibna ra'yigaadee la qaato lagu qanco war wanaagsan weeye alxakam waa halis nab alxakam lama ogola aadama ma qaadan karo abulxakam may in allaha huwa alxakam wa ilayhi اlxukmu kala bixiyo waa alle low xukuntabana waa alle kitaabka rabbibaa hawshaa iskale iyo diintu bini aadan magacaa ma qaadan karo ina allaha huwa alxakam wa ilayhi اlxukmu markii hawshaa laga dhigay yaa waxaa nabigu ku yidhi caruur ma leedahay haa dhadig intuba waa ii joogaan yaa u weyn wiilasha aad dhashay waxaa u weyn buu nin leeya shureyx wadaadkan shureyx binu haaniga haddaad caawa haysaan taabicigan weeye faanta abu shurax buu nabi maanta laga bilaabo abu shurax baa lagu yidhaahdaa abulxakam mamnuuc magac xataa ma sheegan kartid innaga maxaad tidhahdeen baarlamaan baarlamaankana matala bilcaan iyo ragba nebi maxamedna wuxuu diidan yahay wadaad muslim oo saxaabi ah oo ummadda diinka ku kala xukumahaya wuxuu diidan yahay inuu la yidhaahdo abulxakam kala bixyihii kala xukumihii abada alla weeye falxukmu lilaahi alcaliy اlkabiir allo umbaa iskale hawshaas taabicigan hawshaa hadda kusii noqon mahaye taabicigana xoogow qiso uu leeyaa rabaa inaan wadaadkan taabiciga marka xilligaa nabigu uu joogay aabbihii uu nabigu u imanayo nin weyn buu ahaa marka waa taabiciyun mukhadaran baa le waa jaahiliyun nin weyn buu ahaa marka waa taabici marka laga eego xagga inuusan nabiga arag oo saxaabau la kulmay waana saxaabi marka laga inuu nabiga soo gaadhay laakiin muuse arag ninka noocaasa marka mukhadaran baa la yidhaahdaa taabicigan marka min kibaari taabiciin baa lagu tiriya abubakar cumar cumaan cali raggaasoo dhan raggii soo gaadhay buu ahaa nabi maxamed badinoo laku soo gaadhay isagoo weyna aabbihii loogu magacdaray aabihii baa saxaabi ah bilaa khilaafin ama asagu wadaaddaa yidhi waa saxaabi laakiin sida sawaabka nabiga wuu soo gaadhay isagoo nin weynahe laakiin muusan la kulmin mana arkin baan u jeednaa liqa asagii suubana ma dhexmarin ishiisuna ma qaban laakiin nin weyno haddee saxaabi a ah wuu noqon karay haddii ilaahay waafajin lahaa waagi dambe sayidina abubakr khilaafadiisii raggii halgamay buu ahaa ee kasoo qaybgalay xuruubu ridda ka qaybgalay sayidina cumar khilaafadiisii raggii aad u garab istaagay buu ahaa dagaalka tustur xataa wacdaraha ka dhigay waagi dambe la iskhilaafay khawaastii sayidina cali buu noqday ciidanka sahanka ah yuu abbaanduulo u ahaan jiray dagaalka sifiin raggii hogaaminayay ciidamihii reer kuufuu ahaa asalkiisu waa nin yamani ah oo reer bani xaaria ah yman buu ka soo jeeda asaga aabihiibaduqii ahaa hani ibnu yaziid alxaadii laakiin waagi dambe kuufay degeenoo ku tarmeen kuufay degeenoo ku tarmeen mashaahiddii oo dhan buu ka qayb galay cali dagaaluu galay uusan gelin kii naharwaan buu joogay kii jamal buu joogay kii safiin buu joogay waagi dambe xajaaj ibnu yuusuf buu soo gaadhay intaasuu u cumriyey boqol iyo labaatan sano ku dhintay boqol iyo labaatan sano inuu gaadhay baa la sheegay boqolka asagu muran bamalaha inuu xidhay qolyaa dhowr iyo toban baa u dheeraa laakiin abu xaatim asijistaani oo meeshuu ku shahiiday raggii taarikhda wax ka qoray ah wuxuu ihi boqol iyo labaatan buu xidhay ciidan baa waagi dambe xajaaj uu u diray boqorkii reer afghanistan nin nin ratbiil la odhan jiray oo muslimiinta kala gaabiyey oo balaayaha reer afghanistan weligood ba dhib badnaayeen hadday gaalo ahaayeen iyo hadday muslimiyiinba reer dubweyne musiibay ahay khilaafadii sayidina cumaan baa la qabtay afghanistan magaaladan kabul xilligaa kabul baa loodhan jiray ma aha magac la baxday waxay gaalo bixisay maaha hadda gaalo dambaysay gaalo hor hadday bixiso laakiin waa magac horoo qadiima xilligii sayidina cumar iyo cumaan iyo caliba kabul baa la odhan khilaafadii cumaan baa la bilaabay xilligii mucaawiya la dhammaystiray kadib intay gadoodeen muslimiinta baabeeyeenba haddana lagu duulay nin ratbiil la yidhaahdo boqor ah oo balaayo qaba ah, oo aad u oo muslimiin badan kala gaabiyey raggii dagaalihiisa ku shiiday taabicigana ka mid ah hani ibnu yaziid alxaari xajaaj baa daray ciidan afartan kun lagu qiyaasay inuu ahaa siddeed kun reer kuufa ah, oo uu hogaaminayo shurayx ibnu hani taabicigan haddaad haysaan hooyadan xadiidka ka qaadanaya iyo reer basro labaatan kun lagu qiyaaso uu hogaaminayo ibn abi bakr athaqafi abubakr wiilu dhalo imtixaan ah asaguna reer banomey ay ku shaqaysan jireen oo aabbihiibu uu takfiiriyey aabbihii abubakra ah hoosta ka xariiqay markuu arkay qaabku u dhaqmaayo hadda kor baa hawsha maqaalaadkaga hadla ku sii noqon maayo ciidankii xajaaj wuxuu wada kala socda intaad kala socota nin walba meel ka dagaalamahayo nin walba waa amiir mustaqil haddaad isu timaadaan oo dagaal wada gashaanna cubaydilaahi baa xoogu nacaloynta xagga ayaa ku fiican asagaa amiira buur odaga oday waa yeelo lama maamuli karo seeftaa ka soo horraysa wixii dhici doon arki doontaa ninkii radbiil ahaa iyo reer kaabuul baa la isgalay waa la jebiyey gaalkii waa la waday gaal laakiin dagaalyahan ba markuu arkay inaan awood usoo hayniyo ka baxay uu insaxaabay magaalooyinka oo dhan tuulooyinka o dhan buu ka baxay buurahan hadda ay ku jabeen reer maraykan ku jabeen ee raashku hadda hore ku jabay ee ingiriisku ku jabay oo nin walbo afghanistaan gala uu ku jabo ayuu galay muslimiintuna markaa maysan aqooni dhulka caydhsada si loo lahayo lagu urursanhayo khanaa'imtii adhigii geeli lodii ururi maxaabiista iyo waxayba arkeenba ayagoo xaggaa lagala soo qoortayba xaggana laga soo qortay meel walba karin aan ay kasoo warma ka soo taagan yihiin oo baa la geliyey marka waa la waa laisku geedaamay waa la go'doomiyey cubaydilaahi waa nin siyaasadda ku fiican asagu wuxuu yidhi war ma dagaalami karee markii toddoba maalmood lasoo hortaagnaa oo muslimiintii ay saayida ka dhammaatay oon loo dhammaanayo ee wuxuu yihi sulxi baan ritbiilo wuxuu waxaan kuu ogolahay toddobaatan kun oo dirhama baxaynaya waddaan ka baxaan noo wadaadkuna hadda waayeela wuxuu yidhi waad isku xaartay shureyx wuxuu yidhi waad afkaad xagga dambaad ka tidhi maxaa jira baan annagu maanta aan siinaynaa laaluush sidaan naftaan u badbaadinno wuxuu yidhi in badan baan raadiyey shahaada fii sabiil waxaan adduunya maanta ku falna ma jirto cimri ii dhammanna ma jiro maanta haddaan meeshan shahaada ka waayba didma shahaada heli maayo halkan haddaan ka waayo shahaado dib damba ma helaya buudhi ee adugu haddaad iska tegay cubaydillahi bn abibakr oo iska tag waxaad kaxaysan kaxayso war muslimiin maqlaysaa ninkii janna doonahay soo raacuu yidhi gaaladoo go'doomay siduu fooda geliyay kun baa raacday kutubu tawaarikh akhriya siddeed kun baa raacday oo u badan quraa xufaad raggii fursaanta geesiyaasha ahaa baa raacay laba boqoloo nin keliya yaa ka baxa inta kale way shihiideen kama badbaadeen laba boqol siddeed iyo toban kun toddoba-iyo toban kun iyo siddeed boqol baa shihiida asna meeshuu ku shihiiday godaalkan shurayxa ya maysan furina kuwii kalaa badbaaday ciidan kale ciidan kale la godoomin laha la baabiin laha baa badbaaday cubaydillaha uu watay reer basro o dhan hal gabarh kama shihiiday wuxuuhi annagaa idin furanayne waxba lacag bixin mayne idinku carara buui intaanaan gaallo hortaaganna baxa idinku boqol iyo labaatan isaguu jiro halkaa ku shahiiday maalinku marka reer kufa dagaal gelinhayay fa baayacahum cala almowt waan kaaga tegey siddeed iyo tobanku baacu ka qaaday cala almowt inaysan cararayn oo dhimanayaan hal nin kama bixin laba boqoloo nin baa ka badbaadaalan siddeed iyo tobanka reer kufa ninaama dhaqaaqin odayga boqol iyo labaatan jir hadduu ku hogaamaadaa carari kara oday jirib culus oo boqol iyo labaatan jir hadduu asaguba dhimasho diyaar u yahay adoo wiil yara xaggeedu carari maalinkuu reer kuufa dagaal gelinaya wuxuu gabay buu tiriyay oo aad u qiimo badanoo waxaan ka xusuustaa wuxuu idhi asbaxtu daa bahin uqaasi اlkibara qad cishtu bayna اlmushrikiina acsura uma adraktu الnabiya اlmundira wa bacdahu صidiiqah wa cumara gabay dher buu tiriyo wuxuu idhi anugu hadda asbaxtu daa bain uqaasi اlkibara wuxuu idhi hadda xanuuno badan baan iska qabaa bui waayeelnimaa baan la dhaqaaqila ah qad cishtu bayna almushrikiina casuura in badanna gaalaan kusoo dhexnaya mushrikiinta carbeed intuusa islaamin ka hor uma taadraktu الnabiy اlmundira waagi dambena nabi maxamed baan soo gaadhay buui wabacdahu sidiiqahu abubakar wacumara wuu tiriyey gabay dheer sifiin buu ka sheekeeyey intii dagaalo uu galo dhan buu soo tiriyey hayhaata hada awalu umra bui awalu cumra wuxuu idhi cibri intaa ka dheer maba sii noolaan kariya dagaalkii raggii marad odayga gabiyey oo tiriye baashii horena u galay ninna kama soo hadhin xajaaj baa warkii gaadhay in muslimiintu meesha aad ugu leedeen cabdulmelig buu fariin u diray iyo dhambaal maxaan sameeyaa wuxuu idhi gaalka maanta guusha uu ku geeraaray hadduu oogo ku yarnasto wuuna halabsane ciidan kale u dir lixdan kun la geliyey laga soo oriyey iyo shaam iyo xijaaj laga keenay waagi dambe sayuda muslimiintu ninka udbihiisi bay shiteen jizya waagi dambe ka qaadin wuu isdhiibay marka ninkan waa hani ibnu shurayx ninka la yidhaahdo wey hani ibnu shurayx ibnu ziid alxaariثi boqol iyo labaatan ah ayuu shahaada ka doorto muslimiinna bayc caalmuud ka qaaday hurayc ibnu hani ibnu yaziid alxaari inaguna waa yeelkiinu maanta muxuu ka shaqeeyaa ii sheega wuxuu ka shaqeeyo qabyaalad faraqabiil idabdaro saqajaannimo ummadda wax kala jebiya ilaahay waxaan raalli gelinin allihi rasuulku wax ka cadhaeyay ka shaqeeyaan dhallinyaradaa dhaantaba muslimiintu hore loo baxsan jiray diintiisi iyo dadnimadiisi iyo caqligiisi iyo garaadkiisa inagu meeshana laga soo galay aafadu waa maxay waa tin casti tin castii jilculuskiibabana baabi'isayba meeshaan ka dunna meeshaa wey masaajida fiiriya fadhiya dhallinyaro khayr haddii la sheega dhallinyaraa u badan ciidaha iyo salaadaha fiiriya waayeelkooba nugu yaryahayba miyay dhammaadeen miyada daray la maqan yihiin anugu waaban garan waayeba marka shurax ibnu hani ninkaas weeye alxaadii qaas ibnu mukhaymira layidhi ka waran e, e, shurax ibnu hani wuxuu yidhi afdala man ra'aytuhu min bani اlxaadi qoyskuu ka dhashay ninka ugu qiimo badan ugu diin fiican bu wa kaana khayran saalixa buuri axmed baa la weydiiyo war ninkan lasma weydiiye waxaad ka warinaysaan ka wariye isagoo kale lasma weydiiye marka nin aad u khayr badan buu ahaa waxay sheegeen taabiciintu inuu ahaa afqaha qawmihi reer banilxaaris ninka ugu faqiisan buuna ahaa taladaa maalinka uu qaato waxay ahayd inuu amiirka waafaqo min xayu siyaasa amiirka amarkiisa inuu qaatay ahayd oo uu yidhaahdo masaasahaa muslimiinyaan badbaadinayna sulx baan qaadanayna inuu yeelay ahayd maadaama la yidhi haddaad kulantaan oo isu timaadaan adiga cubaydilah waxaa ah cubaydillaah laakiin wuxuu arkay bilan buu arkay oo albaabyadu daano ooma dhimano ninkii markay ila gelhayaana keenuu yidhi nin kalema fasaxan ha raac meelaha ka sheekeeya kaabuul iyo basri iyo kuufiya ciraaq ka sheekeey marka siyaas ahaan isaga adeecay ahayd waxaa loo jabay ee ciidankaas badan u jabeen waa laga inay tahay mukhaalafada ay galeen ay dhici kartaa laakiin iyagu waa shuhado cabdilmalow faqiihaba ka warrama wuxuu nimankaasi markuu calaaca xajaaj aad ba xanuunsaday ciidan asagu uu diray in la jabiy wuu necbaa balaayabu ahaa oo dagaalka ku fiican imtixaana ah, xajaajku aad buu xanuunsaday ciidan intaa la ego jabay intuu noolaa muuse arag hal maalin gudaheed ku jabo loo baabi'iyo maalmuu ciidanka noocaas ku dhammaan jiray aad buu uga xanuunsada xajaaj cabdilmalik buu u diray fariin dheeroo calaacala wuxuu idhi aswaaline wadaaddahaasi haddaysan soo bixi lahayn wadku meeshoodoo ugu iman lahaa wax qadaraa buu ahaa awaabkooda ajirkoodana cala allaahi weeye gaalkaadi laakiinsa carabka la bixine ciidan naqaska ku dhejiya u dirbuur aduu ciidanku kuu yaryahaana ii soo sheeg anaa ka soo diraya boqol kun shaam ka soo dhaqaajinayay waayeello u badan dhallinyar iska badaaye marka mukhaalafaadka umarada muslimiinta ah khilaafo dhib bay leedahay haddaan marka aysan masalo nasle aysan khilaafin adaa la yskaga ilaali haddaynu dhahno marka cubaydilaahi wuxuu amiir muslim ah, oo takfiirka aabbihii aynan ku raacin qaala wuxuu idhi taabicigaasi qultu licaaisha hooyadan waxaan ku idhi biayi shayin buu kaana yabda'u nabiy shaygay buu nabigu ku bilaabi jiray sal اllahu calيه wasalam idaa dakhala baytahu gurigiisa markuu soo galo nabigu hadduu gurigiisa soo galo muxuu ku bilaabi jiray waa su-aal muhiim ah qaalad hooyadan waxay tidhi bisiwaaki rumay ku bilaabi jiray guriga nabigu hadduu soo galo rumay buu ku bilaabi jiray maxaa yeelay nabigu guriga hadu soo galo ragcatayn buu tukan jiray lama sheegin fi taarikh nabi maxamed gurigiisa soo galon tukanin salaad masjidka hadduu ka soo baxo guriga soo gala ragcatayn buu tukan jiro u yaraan kadib idan salaadna maxaa la sunneeya in loo rumaydo nadaafadii dee ahalkii inaad laga yaabaa reerkii aad u dhowaato carruurtaada ay ku yimaadaan hooyada iyo waalidkii aad dhunkato marka af eh, qashuushoo shiiraya lama rabee waa in afku nadiif yahay nebi maxamedna waa necbaa calayhi salaatu wasalaam in xuruuftiisu aysan waxun laga dareemo isagoo taahir mutayaba ahaa rawaahu muslim baa xadiidka wariyay idan aadaabtaas waa adaab fiican oo qiimo badan lagu dadaalo wa can abi muusa alashcari radi allahu tacaala can wadaadka shureyxa wiilkiisii waa raawi la yaqaano macruufa miqdaam miqdaam ibnu shureyx ninka la yidhahday aad ku aragteen sunanka iyo saxaaxa iyo masaaniidda wiilkii e, e, iyo e, sufyaan thawri waa kic wax ka wariyaan waa miqdaam marka asaga iyo aabbihii iyo wiilkiisuba rag la yaqaan وcan abi muسى ashcri radi اllahu tacalى canhu qaal dahaltu calى الnabi nabigan u galay sal slam waطarafu siwaaki calى lisaani abi muuse wuxuu leeyahay maalin baa nabigu gurigiisii galay oon booqday dahaltu calى الnabiy fii beytihi wey waطarafu siwaaki asagoo rumayga fiidiisuna calaa lisaan carabkiisa uu ku hayo carabku nabigu rumayga haddii la rumeeyo lagu yidhi ama cadayo lagu yidhi ma aha macnaheed ilkaha basa in la xoqee waa in carabkan la nadiifiyo oo asaguna rumayga wax laga siiyo ayaa la doonaya muttafaqun hada lafdu muslim lafdiga hadda aynu sheegayna muslim baa iskale waxaa kaloo ku jira de rumiga wax laga xishooda me wax lagu xaragoodo wax la qarin ma adoo rumeed lagu soo galo waxaa weeye bukhaari baa isagu baabaysta xataa in bulshada dhexdeeda iyo maxaafisha lagu rumayn karo waynu gaari doonaa haddii alla yidhaah marka nabigu waxyaabihii uu ka xishoon jira me kan waa tahaaro waa nadaafad qiimo badan marka isagoo carab ku hayo rumaynayaan u soo galay sidiiba nabigu u wata u dhammaysta hawshaan markaa weydiinaya iga jawaab wacan caaisha radi allahu tacaala canha ana اnabiya sal ly slam qaal assiwaaku rumaygu ama cadaygu maharatun lilfami waa masdar miimi ah. masdar miimi ah marka bimacna alfaacil ama bimacna almafcuul labadu way noqon kartaa asiwaaku maharatu marka aad rabto inaad masdar miimi bimacna alfaacil aad ka dhigto mutahirun baad ku rumaygu wuxuu nadiifiyaa oo wanaajiyaa oo udgiyaa oo bilaa afka muahir bimacnaa ismi اfaacil asiwaak hore rumaygu maharatun lilfami cafwan afku nadiifiyaa afka ayaa ku udgoonaada ama ku aahir noqda mardaatun lirabi ay murdin lirabbi ama waa mardiyun lirabbi ilaahay baa raalli ama alluu raalli geliyaa labadaa midun baad dhihi markaad ka rabto inuu bimacnaa almafcuul yahay iyo inuu bimacna alfaacil yahay mardaatun lirabbi rabbi baa jecel ama mardaatun lirabbi rabbi buu raalli geliya rabbi baa yuu raalli geliyaa oo wixii wanaagsada rabbi subxaanahu wa tacala waa jecelya rawaahu النasaa'i wbnu khusaymata fii صaxiixihi biasaanida صaxiixa وذakروا البخhaaرiyu تacliiقا majزuما في صaxiiحi bukhaarina xadiidka caaisha وqaalat caaئiشhaةu caaisha waxay tidhi an sal qaal xadiidka wuu sheegay bukhaari isagoo mucallaq majzuuma fii awaali kitaab اsaw ana iima dhigahay lakiin bacdu nus bay u inta ay udhigaysaa inuu nawowi sheegaya inuu bukhaari sheega isagoo mucallaqa ma idin qorahaya adigu wuxuu kuu qorayo wadagarulbukhaariyo tacliiqan ani ima dhigno wuu gooye wadaadku sidaasaa nusakh badan ku qoran waana shuraaxduna sidaasay sharxaayaan wuxuu u gooyey maahir ma garanayo وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر عفوا الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونطف الإبط وقص الشارب متفق عليه الفطرة خمس umuuraha diineed waa shan fitradu laba macnoon baa lagu fasiri kara hunaa markaynu marin waa sunnada oo ariiqu اlambiya ama diin faaqim wajhaka lidiini xaniifan fitrat اllahi alatii fatara الnaas calayha ama sunno oo ariiqu اlambiya loo jeedo nabiy llahi ibraahim iyo ambiyadii ka horreeyey iyo ku ka dambeeyey ariiqoodii weeye iyo in diin la yidhaahdo alfiطraةu ay diinu hamsun ay min addiini hamsun diinta shan baa ka mida alfiطraةu hamsun ay hamsun min الsunna ee sunan اlambiya shan waxay ka mid tahay sunnooyinkii wan wanaagsanaa iyo akhlaaqdii wanaagsaneeda ambiyadii hore ay ku dhaqmi jireen nebi maxamed ummadiisuna la doonayo inay ku dhaqmaan aw amase hamsun min alfitra min الsunna aw min الdiin alkhitaanu gudniinka la isgudo iyo wlistixdaadu in la biraysto istixdaadku waa isticmaal اlxadiid isticmaal اlxadiid birta in la isticmaalo timaha hoose la iska nadiifiyo iyo wa taqliimu اladfaari xidiyaha in la jaro xidiyaha in la jaro wasakdu saysan kugu qabanin la yska jaro wa natfu اlibطi kilkishoo la tifo timaha kilkisha oo la tifo haddii markaa aad u timi badnaynoo marka tifiddu aysan ku dhibayn marka waa la xiri karaa cinda ahli اlcilm waqasu shaaribi shaaribtoo la manqasayoo la gaabiyo muttafaqun calayh alistixdaadu istixdaadku waxaa weye nawowi xalqu اlcaana caanaduna waa timaha hoose wahwa xalqu الshacri waa timaha xiiridooda istixdaadku aladii xawala اfarji xubinka taranka timaha ka koreeya ee agaarkiisa ku yaala rag iyo dumarba kaasaa la yidhaahdaa istixdaadka marka sunooyinkii ambiyada iyo ariiqii ambiyada iyo wadadii ambiyada iyo diinta islaamka qaybo ka mid way shantaani la sheegay xadiidkiisa ibn arqam sunanka aynu ku tirmidi ibn maaja cafwan tirmidi anasaa'i baa tilmaamayo cadaynaya sida loo cusleeyey arimahani man lam yaahud min shaaribi falaysa mina shaarubta ninkaan gaabinin een habaynin nagama tirsano marka halkaasuu nabigu gaadhsiiye calayh isalaat wasalaam arrimahan hadda sheegay wax isku dhex yaalaan qayb laysku waafaqsan yahay iyo qayb laysku khilaafsan yahay waajibnimadkooda kala u horeeyo lagu bilaa khitaanka alkhitaan hadduu rag iyo dumarba khitaanku dumarka waxaa lagu ijmaacay in loo sunneeyo dumarka in la gudo inay sunno tahay baa ijmaac ku guntameeyo culamo badan soo guuriyeen amaa ragga asagu waxaa laysku hayaa mawaajibba mise waa sunno raggu mawaajibba mise waa sunno jamaac min ahlicilmi oo shaaficiyuda ka mid yihiin imaam shaafici iyo asxaab ka mid yihiin iyo riwaaya can axmed waxay qabaan inay waajib tahay ragga in la gudayo waa waajib dumarka in la gudana waa sunno in dumarka gudutaankooda uu sunno yahay waa masalatu ijmaac amaa ragga gudutaankiisu waxaa weeye ma sunna mise waa waajib baa la ysku hayaa waa waajib bay ku tageen adilo badan bay daliishadeen adilada waxaa ka mid in la arka ma la fiiriyo shaygii ilaahay asture halkaa lagu asture maryaha ku astura la yidhi waxaa loo banneeyey intii la faydo loo qabanaya jaf looga siidayo waxaa weeye shay culusoo waajib ah sunno iyo shay iska bannaan cawra looma fayda yidhaahdeen daliilka labaad jidhka xubin ka mida in la gooyo oo waliba xanuun iyo la laxawle la gooyo daruuro unbaa loo samayn karaa ama waajibkaa ka culus umbaa loo geli karaa xubinkan marka goyntiisa xanuunkana uu la socdaya laxawgu waxa loo sameeyey gudniinka waajib ahoo looga tegey xubinkii ilaalintiisa looga tegay iyo xanuunkii looga indhalaabay awaamir cadcad axaadiis dhowra ah oo rag iyo dumarba khusayso aydna awaamirna waa timid calaa dacfin calى dacfin fiiha waxaa kaloo mujmaca inay ariiqu ibraahim ay tahay nabiyulahi ibrahim wadooyinkiisii waana la amray si guud milata ibraahim raac baa nabi maxamed amar cad baa ku fii kitaab illahi fii akar min mawdicin ku yimid ilaa la helo ijmaac ama daliil khaas oo tusaya sunnada ibraahim inaysan waajib ahayn wujuubkan baaqi ku ahaanaynaa bay yidhaahdeen wax walboo nabiyulahi ibraahim uu la iman jiray oo akhlaaqda wanaagsanayda nabi maxamed ummadiisa waxaa la faray inay la yimaadaan inay la yimaadaan farideeduna qur-aankay ku cadda iyadoo amar cadoo sariixa ilaa la helo marka daliil khaasa ama ijmac la helo midaani inaysan ahayn waajibay sunno tahay waxaa weeye lagama leexan kara yidhaahdeen labada masala marka meesha ku jirta haddii dumarka marka la gudayo lama ogolo meelkan in la taabto xubanka yarkee baطriga yidhaan carabtu inaguna de soomaaligeennu marka wa la caddaynhayo waxbadan laga saringan laba afka lagu dhufanhayaaye kintirka la yidhaahdo yaa qaybta kalo la goynaya wax kale gabadha in laga taabta lama ogolo may fahamta warka fiqi baa la yidhaahdaa marka ama qosla ama ha qoslina idinka idin taalla haddii gabadha xubankeeda meel kale laga taabto laga gooyo qisaas baa waajibaysa waxa gudaysa hadday haweenay tahay intay goysay baa idna laga goyn oo loo qisaas ama diyaa u waajibi hadduu nin yahay oo dhakhtar meelahan fadhiya loo geeyo meel kale uu gooyana diyaa laga qaadaya biijmaaci lmuslimiin ma lama ogolo meel kale gabadha in laga taabto intaa yartan idiin sheegnay baa kulligeed lama goynayaa qaybta koraa jaf laga siinaya waa laga dhiijinaya maalinkaaba gabadhan iskuulkeedaiy madrasada aaddaa la rabaa gabdhahaad dhaawacaysaan ee isbitaalka la dhigahayo ee dhiiggooda gelaysaan lama ogolo wax qaba ma jiro muslimiinta ka mid a ah. laa yuujad gudniinka fircawniga la yidhaahdo e waa dhaqan gaalo dhaqan islaan ma aha ogaada haddamada ayadaa qisaas iyo diyaana ka waajibi habartii gabadh xaabaysa waa la xaabin meeqay noqonaysa labada dhinac hadday xaabiso dhankiibaa labaatan shan halaad wey dhankana waa labaatan shan halaad gabadha diyada makteedu meeqay ahay konton konton halaad baa habartaa laga qaaday waa hadday gabadhu diyo doorato wey hadday qisaas dooratona inti loo qabto oo labada lugood niman xoog badan lagaga fadhiiso yaa la qisaasi haween xoog badan andhaho nimanka meesha maxaa keena inaad fahanteen baan hawl saalan maa iska ilaaliya khaladkaa ha la joojiyo kuwa marka gudniinkii bay qaabka ugu xadgudbeenoo sharcigii xuduudiisa bay dhaafeen habriga wixii la halmaala oo markaa diiye qisaas baa ka waajibta qolyana gaaladii tiri gabdhaha lama gudi karo horboodeenoo gudniinkii diineed bay la dagaalameen kuwa waa gaalo muslimiin ma aha waa kafaratu murtaduun can diin اlislaam ogaada hadda gabdhaha muslimaadka in la gudo ma bannaana naagta tidhaahda waa kaafirad ninka ku taageerana waa kaafir biاllahi اlcaiim gaala haddaad u shaqaynaysaan aada laakiin gabdhaha ayaga muslimaadkaa iyo diinkanna ku soo foofina maxaa idinka khuseeya diintanna annagaa naqaan ka'ab ka'ab baan ka soo gaadhnay taariikhii raad bay leedahay waa sooyaal ma khaldanta weeye ninka aan ku qanacsanayn meelaha kale iska aado gaaladu way howlo badan tahay shaqo ka waayi mahaye laakiin diintan in lagu ciyaaro ma ogolin gabdhaha muslimaadka in la gudo waajib ma aha waa sunno laakiin shay sunnaah oo muslimiintu ku ijmaacaan isku raaceen khalafan can salaf isku raaceen ninkii inkiree dafiree diidee la dagaalama xukumkiisu muxuu yahay kaafir bilaahi alcaiim wey saa u sunni baan ka hadlay sunnaad ka hadasheene shay bannaanoo xalaala ah oo iska caadia ah, ninkii yihahda lama cuni karo mamnuuc wey waa kaafir iska daaya wax kale canjeero lama cuni karo ninkana gaal wey canjeero roodhiga waa lama cuni karo ninka waa kaafir bilahi alcaiim diintan ad fahantaan baa la rabaa tubti iyo dariiqadii muslimiinta lama bedeli karo soo ilahi wuxuu xalile maa kibistii iyo canjeeradii iyo jabaatiga ninka nagu qabsada maxaad leedihi war sunnada iyo diinta ambiyada maxaad moodaa marka nink nagu haysta ee lacaga ku soo qaadanhaya hawshaa iska ilaaliya foodlaydan iyo habrahan xoogu mashruucaa ka soo qaadanaya ee gaalada isilaaliya isilaaliya ee ree gaaris iyo iyo ree wajeer ah baryahan warba meelaha ka wadeeri isilaaliya ha ku khaldamayna hawsha ayada ah shay sunno oo mustaxaba ninkii dafira islaamna sheeganaya xukunkan u sheegaynaa in hadduu dhaanna waxaan leenahay islaamnimadaadii ii warkaa ma fahamtee warku waa inuu caddaado maxaa gabdhahanada tartooda in daba dhiga idinku ma shaqo kalaad weydeen wax kalood ka shaqaysataan ood gaala wax kaga heshaan miyaad weydeen idabdarro weeye gobanibaa ku jirta gaaladiiba hadda isgudayso aragta inay shay wanaagsan tahay raggoodiiba hadda isgudaya oo nadaafad iyo wanaag ka arkay marka hawshaasi waa in lagu baraarugo iska ilaali hawsha iyada khatar wey kuwii ku xadgudbay hawlihii fircoon la yimidna waa naga kuu sheegay qisaas iyo diyu baa ka diyaar ah kuwa dhan kale u antaraalina xukunkooda hoos ka xariiq weeye hadday toobad keeni waayaan ariiqi nabi maxamedna waa maxay waa sidaa raggana waa la gudi gabdhahana calaa sabiili wujuub awal isticbaab baa loo guda ragga dumarkana calaa sabiili isticbaab baa loo gudaya caafimaad baa ku jira dareenka iyo shahwada lagu dheelitirayaa reerkaa ku dhaqmahaya intaasoo wanaag bay xambaarsan tahay intaan la gaahinba xukumka harcigaan la gaahin ilbdarada marka diinka islaamka laga daayo alistixdaad asaguna waa sunna biijmaac lmuslimiin waajib ma aha muddo u go-anna ma jirtee afartan yaan la dhaafin axaadiista ku timid inaan afartan la dhaafin karin ayaa laga qaadanaya afartan ber wixii ka badan haddee dhibaato wey meesha caws baa ka soo bixio naftay kuu keenayaaoo caafimaad daraa ka imaata timaha hoosoo lagu dadaali waayey in badan in layska nadaamiyo layska xirana ragga cininimay ku keentaa la socda timaha hoose oo in badan laisku daayo oo kugu baxa oodan ah iska daryeelin waagi dambe cininimay kugu keeni bohon baad noqon aakahu si fiican kuugu dhici mahayo miyaad fahamtay warkaas caafimaad baa ku jira sheekh ibnubaas baa ku daawan jiray ragga qaarkii oo dhihi jiray waagi baryaa xir waad fiicnaan doontaaye haddaan markaa sunanimo baysa idinka ahayn meligiin baa galay isilaaliya nin ragoo soo rogan waaye waxay soomaali ka nacabtahay ma jiro somaali ku ducaysan jirtay ilaahay ohe god aakhariyo gudanaga hanagu ceebaynin ducadii reer galbeed soo ma warkaas la socda wlistixdaad intaa waa kaftankay wataqliimu اladfaari cidyahoo la gaabiyoo la jaro ayaguna waa la sunneeya hal mar baa laga soo reebi haddaad safar tahay ama aad mujaahid tahay cidyaha in la gaabiyo sunna ma ah inaad sii daysataa la rabaa ay dheeraadaan ood gaalada indhaha soo baxdo ood wax ku xagato ood xarkaha ku xidhadho ood ku furato ood wax ku ray karto cidyuhu waxa weeye waa qalab maalinka cidyaha iska jarto xataa shay yar ma furi kartid hilibkaa ku dhiigi fuqadu waxay dheheen labadaas laga soo musaafirka guurhaya ee gaadiidka rarahaya ee furahaya ee hawsha qabsanaya ciddiha waa inuu daysto waase hub weeye markaad mujaahidka tahayna waxaa weeye dagaalamaysana waaba ciddidu waad u baahan tahay qabowgu ciddidu kaa difaaci waa qalab bay kuu tahay waxbaad ku dilaacsani waxbaad ku furani inta kale laakiin waa in la gaabiyaa sunnaah warka waad faandambaylata maalinka ciddi aad ka soo jarto ood hilibka ku sinto xaigga ii fura haddii ciddi aad ka soo dadkaad u dhiiban ma furan kartid iyadoo dhan baa ku danqan fartoo dhan baa ku xanuunays labadaa cila xillib ee fuqadu ka soo reebaan xikmada xikmadana iyo macnahayna fiirinaya aadna afartan beri ha dhaafin bacdu salafna maalin walba jumca ah subuuciiba marba iska jari jireen wanadfu libti timaha kelkishoo latifo hadday yar yihiin baa latifi kara hadday bataan ay noqdaan madaxoo kale <laughs> in la iroon bay tegi marka ayadnaha laska nadiifi maxaa dhididkay qabanayaan marka shiirkaadii iyo sinjidhaadi baa isbedelays iyo sanuuntaadi baa isbedelays waqasu shaarib iyo shaarubto la gaabiyo in la xiiro ma fiicno gaabin baa la yidhi xiiruddu xoogow fuqaha waa isku khilaafsan yihiin niman waa mulay dheenoo waa diidaan sida asxaab alxadiid maalikiyada shaaficiyada xanaabilada waxay leeyihiin gaabin baa la yidhi yaan la xiirin qas man qasayn xanafiyaduna waxay leedahay may waa la xiiri ya waad aragtay hadda hindida iyo qolyahan tabliiq ee xanafiyada ah inay way xiiraan dadka kalena way gaabshaan gaabintay ku quruxsan tahay markaad salka ka marto si kalaba gafuurkaad u ekaanhay hadda aanan sheegayn can caaisha radi allahu tacala canha qaalat qaala rasul la sal slam cashrun toban min alfitrati ay min addiini aw min asunati aw min ariiqi urq اlambiya waa suna alambiya bay ka mid tahay qasu shaaribi shaarubto la gaabiyo kii nabigu calayh isalaat wasalaam muhiira iyo saxaabi kale ugu yimid oo shaarubtu weyn tahay buu arkay rumaybu nabigu ku rumayntu soo qabtay oo saa u saaraybu ka jaray rumaygaas baashiin dhaafin buu hadday dhaafto dee caanahay geli oo subagay kaaga horayn oo wax badan bay kuu qaban wadaadow saa iska dhan baa hay waqasu shaaribi shaaribtu la gaabsho shaaribtu waa tan kore timahan koro kuwan hoose lama taabta iyagu kuwan hoose ee canfaqada la yidhahdo ama furudhugta la yidhahdo waxba ku culayso kuuma hayaan qasu shaaribi shaaribtu la gaabiyo waa icfaau lixya garhkoo la daayo icfaau lixy garhkoo la daayo la taabanin garka in la daayo waa waajib sunno maaha asagu waa waajib in la daayo lama jari karo lama gaabin karo wixii ka dheer markaad saa u qabato cantooba aad u qabato wixii ka dheer ba la gaabin kara gar afrikaana de cantoobama dhaafay weligii si walba uu yeelo ibn cumar iyo jamaaca min asalaf ba waxay ogolaayeen rag badan baana ku tegay marka saa loo qabto wixii ka dheer waa la gaabin karaa oo waxay dhaheen garhku hadduuba cantooba sii dhaafo caqligu qayb la tagaabay dheheen garhku hadduu dheeraado maankaa kugu yaraan bay dheheen xooguhu ahbal baabad noqonba laga roonay marka amaa in la xiiro waa xaaraan biijmaac اlmuslimiin bir intii lami in la xiiro waa xaaraan biijmaac اlmuslimiin ninkii bannaystana waa faasiq marag ma galo hawshaa la socdo in la xiiro oo bir la mariyo sida madaxa loo xiiro oo kale asagu waa xaaraan biijmac اlmuslimiin arbaiina caalin baa ijmac soo guuriyey iska daa kale amaa gaabintiisu ayadna waa xaaraan wixii ka yar cantoobo qabda saa in loo qabto ninkiina idinku gadheer sa hadduu qabto wa soo hadhi maayo way fahanteen baan u malay loo fahmay yaan la khaldi wcifaau lixyati garhkoo la sii daayaa ka mida ariiqii iyo waddadoodii wasiwaaq rumaygaa ka mida istinshaaqu lmaai lagu sandaarsado markaad weys aadanayso inaad biyahasan ku jiidood fiif soo dhahdood iska nadiifiso usgag iyo wasaqd ku galay wastinshaaqu lma biyuhu lagu sandaarsado cinda alwuduu weeye waxaa ka mida ah waqasu ladfaari cidyahoo layska jaro layska gaabiyo cidyaha marka la gaabinayo hilibka in la gaadhsiiya lama ogolo hilibka haddaad gaadhsiiso waagadam xanuun baad ciddada ku gelaysa hoos bay dhib badan bay kugu keenaysa arinti laga soo reebaadheegadu ka soo reebeen waaslu baraajimi laalaabatooyinko la maydho baraajimtu waa halkan meeshan faruhu ka laabmaan ee uskagu galo halkan iyo halkan xubnaha faraha dadka shaqeeyo oo kale ama beeraha falee shaqeeyo halkan waxaa gelaya wasaq baa gelayso halkan wasaq baa gelaysa marka markaad weyse qaadanaysa intaad faraha laabto waa inaad faa biyaha u marisood faajafaajootoo la socoto baraajimtu waa laalaabadka xubnuhu meeshay ka laabmaan wanatfu libطi kiirgishoo latifa timaheeda wa xalqu lcaanati tima hoosoo la yska xeero waintiqaasu lmaai biyuhu lagu istijaysto waintiqaasu lmaai biyuhu lagu istijaysto intiqaasku huna alistinjaabaa laga wadaa intaaba waa ariiqu اlambiyaa istijadu waa waajib ama biyo ku istijayso ama wax kale isticmaale garhkoo la daayona waa waajib yani ashyaa sunno ah iyo kuwo waajibaa lasdhex dhigay in laysku cadfo shay sunna isaga waajibana ma keeno in midkii kale ka kale uu ku raaco dalaat liqtiraan baa la yidhaahdaa hadday tahay fi lmufradaat iyo fi ljumal bay kala tagtaa marna way yar xooganaataa markay tahay fi lmufradaat markay tahay fi ljumalla way daciifta dilaalada awoodeedu sida raajixana waa dilaala daciifa jiddan ilaa siyaaq un lagu xoojin mooyeen qaala raawi wuxuu ihi wanasiitu alcaashirata sagaal baan sheegay tii tobnaad waan halmaamay buu ya makhtaanka tii hore ku jira hadde asagu raawigu wuxuu yidhi u dah wanasiitu alcaashirata xadiidkii abi hurayra kii caasha adagaas ku fasirin wanasiitu alcaashira tii tobnaad baan halmaamay buu ihi ilaa an takuuna almadmada luqluqashadu inay tahayba mooyee inay luqluqashadaa tahay baan u malaynayaa buu qaala wakiic wuxuu yidhi wahuwa axadu ruwaati ragga xadiidka wariyuuna ka mid yahay intiqaasu lma'i yacni wuxuu u jeedaa alistinjaa biyahu lagu istijaysto ujeedaa biyahu lagu istijaysto waa sunno waajib ma aha inaad ama dhagax isticmaal ama qori isticmaal ama e, baalka mxuu ahaa tishuga isticmaal ama biyo isticmaal unbaa waajib ah marxaba labada hareed sida raajixa garhkay ka mid yihiin khilaaf baa ka jire lafgadheedan soo taagan ilaa intaas waa waa garh wey ee markuu hareedku foolxun yahay oo wejigaba bi'inhayo markaasay fuqadu isku hayaan hadduu quruxsan bahal taagan yahay oo timo fiican fadhiyaan waa xarago markuu midna halkan ka soo bado midna hor ka soo baxo midna mudaaharaad sameeyo ee wejiga wuu binahayo maxaa laga samayn fuqadu isku haya marka xilli kale idhu ka hadli doona baal isku jooga hadduu yahay garhku ka mid yahay rawaahu muslim albaraajim bilbaa'i almuuxada waljiim wahiya cuqad اlasaabici waa laalaabatooyinka faraha meelay faruhu ka gunteen ka laabmaan weeye baraajimtu وإعفاء اللحية معناه waxaa w laa يuqasu minha شhayئa ay laa yaqusu minha شhayئa waba ka goyn maysid waxba ka goyn maysid wixii ka soo hadhay inay bannaan tahay salafna ay tahay baynu ku daynaynaa wixii ka koreeya un baa markaa lagu xambaaraya وعn بن cmر رضي الله تaعالى عنهma intaana ka tegin عفاء اللحية wadaadkii judayc kitaab qoray qardaawi baxi dheer qolii ku aafaysan baa jiro garhkan uu la daba dhigay gaabintiisa iyo xiiridiisa oo diinba ka dhigta muslimiintana marka bidcada inay u diimayaan doonahaya ijmaacaadkii muslimiintana qarariyo dilaaciyo ku tuntay iska ilaaliya diin la'aan bay wadaan lama ogolo nimanka marka intay halkaa aadi lahaayeen oo ay shareecadii iyo muslimiinta iyo ijmaacad ku tuman lahay waxaa dhaantay inay yidhaahdaan ila markaynu gaalo ku milana dhex gallayba waxaa la raadinaa qiil iyo fiqu laqaliyaad iyo xisaabo kale sidii loo waday baa diinta laga baxa loo yahay baxi kale oo fiqi ah oy ummadda ay doonahayeen ay u qiil bixiyaan ay ku badbaadin kareen baa jira ayagoon ku tumanin diinta iyo iyo qawaacidda aan ku tuman shaykhulislaam iyo jamaaca min ahlicilm waxay leeyihiin hadyigan daahirka ah ee gaalada lagu khilaafahayo wuxuu sunno yahay xaggana la ilaalinaya markaynu awood leenahayo inagu galaan ka gacan sarrayso gaalowna dhex joogaan markaan mustadcafiinnahay oon gaala innaga ku dhex nool nahay aqaliye minority yarna aynu nahay oo gacankugabbada sunnadii iyo garhkii weynaa iyo sarwaalkii gaabnaa iyo alaabtiiba laysku beegsanhayo islaamfobiya ay dhacdo marka ayadaasay u labisaan baad u labisan waba lagaa amiiska waad iska dayni koofiyadda waad dhigi timaha si fiican baad u shanlaysan garhka haddaad doonto gaabsani shaarubta haddaad doonto waad dheerayn sidii jinnigii ayagaasaad isku dhex daraysa hadyiga ah ee gaala lagu khilaafahayo nabi markuu ka hadlayay iyo iyo garhka muxuu yidhi khaalifu mushrikiina wاlyahuud khaalifu اlmajuus garhka daaya shaarubtana gaabsha iibu sheku kaga hadlaa baxi dheer wey ka akhriya hadday odhan lahayn wadaaddahaasi war yurub baanu joognaa oo maraykan baan joognaa oo muslimiintii ninkii calaamad islaam lagu arko waaba la beegsan khatar weeye maadaama aan badweyn dhex joogno tabarna aanan haynin dadkaas say u labistaan labiska guud annagoon cooro muujinayn aan iskaga labisanno gar la sii daayay shaaru la gaab waxba yeenan ku khilaafin maxaa yeelay mustadcafiin baan nahay hadiga daahirka waxaa gaala lagu khilaafa marka innagu aan qalabada leenahay hadda waxaa weye ninka sunnaba muujista khatar buuba gelayaa waa lagu beegsanayaa calaamadii astaan lagu raadsadobay ay noqonaysa halka baxiga halka hadday mari lahaayeen baa dhaami lahayd meeshay u ambaqaadeen hadda ka hor masaladan kaga hadlay kelima aan masaajidka ka jeediyey ma aqaan maxay ahayd iqulisticaafa walaakinahum umun tastacjiluun faahfaahinteeday nuquusha halkaa lagu laabto maxaa tiri shajaawaxow maxaa tiri sheekh jaamaxow warka bal si fiican bal war u deexa bal aan ku maqleen baaro eh. waa ku maqlay waxaan rabaa in si fiican lagu maqlo ay dadka kale way tageen hataa ali kari maanahay mm. waxbaaba dheeraysteeno qaab baaba ka dareen eh. intaanu u dhigin haddaan u maalanaanahay khayr wey waa tala fiican fiqulwaaqic baanu isku haynaa fiqulmasala waan ka wada soconnaa soo ma ah, khayr wey <clears throat> ninkii islii jooga wuxuu ka cabsanaya ma jiro garka ma taaban karo ma agmari karo bilaadda islaamka ninka jooga wuxuu ka cabsan ma jiro xaafadaha sawaaxiilu keliga ay leeyihiin ee ay dhici karta in lagugu boqoojiyo ninkii jooga hawsha jaamacagaas ka socor mayso laakiin islii dhexdeeda iyo wixii la halmaala yaan lagu kalax tegin middi raacinta sunankaha laga daayo marka anuu ka hadlayo qolyahaas wadaaddahan hadda u jeeday mooye ma qabo in la yidhaahdo ilaaqaa la sii daayo lannu muslimiintii galada adduunko dhan ba meel walba isla joogaanba ya hadda nin walbaa la baxaba ayagii baa noogu soo galayba laakiin ninka uun qiil raadsanaya halkaasuu qiil ka heri kari mooye in ijmaacaadkii la inkiro oo garhkii baa la xiri kalaa oo waajibba ma aha xaaraanba ma ah la soo istaago waa khata waa in lagu gaalo baa dhici karta bacda qiyaami اlxuja iska ilaaliya وعن بن cمر رضي الله تعالى عنهma عن صل سلم قاaل أxfu الشhawaariba shaaribta salka ka mara salka ka mara ay ku xil dheeraada way fii qasiha gaabinteeda ku xil dheeraada وأcfu الlixa garhkana sii daaya dhaafa cafa shaygumaku dheera waa layadaa marka laga tagana waa layadaa waacful lixa garhka daayaa oo faraha ka qaada shaarubtana salka ka gaabsha jazu baa soo aroortay inhakuu baa marka wixii shaaruba gaabin weeye garhkana waa la dayni in la xirana waa xaaraan kabiira min alkabaa'ir biijmaaci اlmuslimiin iska ilaaliya inuu xaaraan yaha waa masla baabu taakiidi wujuubi الzakaati wa bayaani fadl wma yatacalaqu biha halkaa inoo jooga caawa in sha allah wallah subxaana wa tacala aclam